waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay macrifada iyo nakirada macrifadu lix qaybood weeye ee midka labaadu noogu bilaaban oo calamkaa huma alcalamu waxay ku cadfantahay wahiya sitatun addamiiru waa damiir uma intaas ka gadaalna alcalamu waa calam umada wuxuu u gelshay tartiib iyo taraakhi waxaa macrifanimo badan damiirka waxaa ka dambeeya ku xiga calamka marka calamku waa ka macrifo yahay damiirka saasuu humada u keenay huma alcalamu calamkii wey wahuwa calamkii imaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay ow jinsiyun mid jinsi loo nisbeeyey inuu yahay huma alcalamu calam weeye wahuwa calamkii imaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay wadalika mihaalkii ka zaydin oo kale weeye ow jinsiyun mid jinsi loo nisbeeyey weye wadalika mihaalkiina ka usaamata libaax oo kale weeye calamka dhowr gooraa la qaybiya mar waxaa loo qaybiyaa calamu shaksi iyo calamul-jinsi mar waxaa loo qaybiyaa isim iyo laqab iyo kunyo ayaa loo qaybiyaa marka ictibaar mar waxaa loo qaybiya mufrad iyo murakab saddex goora la qaybina hadba dhinaca laga fiirina marka ugu horeyda calamka waxaa loo qaybiyaa calamu shaksi iyo jinsi shaksi horta xaal la yidhaahdaa shaksi markii ugu horeyday waxaa la dhihi jiray sawaadu linsaani taraahu min bucdin insaan meel fog aada uga jeeda mukushiisa asalkii ugu horreeyey saasu ahaa waxaa la dhihi jiray shaksi sawaadu linsaani taraahu min bucdin insaan mukushiis oo meel fog aad ka arkaydo uma istucmila fii daatihi kadib waxaa loo isticmaalay daatada daatada insaanka kadib waxaaba la yidhahdaa wixii daatale haduu raba insaan bayuu noqon shay daatale alaykum salam amatullah shay daatale daatadaasa waxaa la yidhahdaa mushakasa shay mukulaho taagan oo daatale marka lagu leeyahy calaamu shaksi macnaheedu waxay tahay calaamu daat shay daata gaara ah ku gaar magac daata gaar uu iska leeyahy saasaa loola jeedaa shaksiga maanta wuxuu ku gaar noqon karaa qof sida muxamadun xawaa faatima zaynab wuxuu ku gaar noqon karaa belda muqdisho hargeysa kismaayo afgooye baydhaba waxaad dhihi kartaa maka almukarama baqdaad magaalo ku gaar noqon karaa xoolo neef xoolaa ku gaar noqon karaa hadda shaksi waxaa loo jeedaa daata mucayana daatadaasu ha noqoto yacqil ha noqoto mala yacqil ha noqoto jamaadaad waxa rabto ha noqoto magac daata ku gaar ahaa loola jeedaa calamu shasi kaasaa loola jeeda o jinsiy calamu shasi marka zayd oo kale hadda zayd kama dhexeeyo afraadda oo zayd shabahda kama dhexeeyo oo kullu mudaker kullu kullu dakarin baaliqin min bani aadam lama yidhaahdo zayd zayd waxaa la yidhahda daata gaara qof gaara daatadiisaa la yidhahda zayd ee haddeer haddii meeshan laba nin taagan yihiin oo mid zayd la yidhahda zaydnimadu midka kale ku dhicime kanay gaar ku ta kanay gaar ku ta kanay gaar ku ta wadalika mithaalkii ka zaydin kale waayo o jinsiyun ama mid jinsi loo nisbeeyey calamul jinsi waxaa loola jeedaa sidiisaba waxaa loo dejiyey jinsi xaqiiqo gaara ayaa loo dejiyey looma dejin afraad looma dejin fardi gaara macnaa loo dejiyey calamul jinsi macnaa loo dejiyo macnahaasu macno khaarijka taagan maaha oo la arki karo ha macno daatada ila fiir calamu shaksigu shaksi daata la arki karaa loo dejiyo laakiin waxaa loo dejiyay calaamujinsiga macno dihniga iyo maskaxda laga garan karo laakiin aan lahayn khaarijka aan aan waxba daataaba ku lahayn macnahaasaa loo dejiyey tusaale waxaa loo dejiyey asadiya libaaxnimo aa usaamo loo dejiyey maahan bahal libaaxoo daatana in loo dejiyey ma loo dejiy waxa loo dejiyey asadnimada ha libaaxnimada libaaxnimadu waa macno la fahmi karo ha waxaad arka xataa qof banaada leedahay qofkaana libaax wey ayadoo laleeyahy macnihii libaxnimada ku jirta wey oo geesnimada ahayd marka alasadiya waa macna maskaxda laga fahmi karo ah. fucaala aa laleeyahay fucaalada waa macno la fahmi karo dawacnimo macna ah. ah qof al arka waa war waa dawac dad maaha kan dawac wey ah. maxnaheeda maha waa bahar ee macnihii dawacnimada ku dhex jira loola jeeda ha dawacnimadu waa macne moogta macnahaas xaqiiqadaas ayaa halkan lasoo dhigay xaqiiqadaasoo xaadira aa loo dejiyey markii hore la dejinaya xaqiiqadaasaa magaca loo dejiyey usaama waxaa loo dejiyey macnaha libaxnimada fucaala waxaa loo dejiyey macnaha haclabnimada du-aala waxaa loo dejiyey macnaha oo dibinimada dibadu waa bahal layidha uubato ama yeey ama ey dibadeeda la yidhahdaa waa bahal eyga u egon laga oqoon oo duurkan ku nool oo si khatar xoolaha u lahayo maahan dhurwaa iyo waraabe ha u qaadan soomaalida gabalaa iskaga fasir waxay kuleeyihin dibiga dhurwaaga ah, shaqada iskumaba le kutubaha luqada dibi marka qoraan waa sawiraan mogta ah, marka dhurwa iyo iyo umatan maba isku ekaba islama eka iskuma eka isku muuqaalma isku sifaadna ma ah, isku sifaadna ma marka fiiri macnihii marka loo dejiyey macnihii markii loo dejiyey macnihii keligiis mogtahay keligiis adigu libaxnimo meel taagan oon bahal kudhex jiri meel arkay libaxnimadii la arki maa daata khaarijka kuma leh asad kasta libaxnimaa kudhex jirta soo maahan magacii marka calamo jinsiga ah oo loo dejiyey xaqiiqada asadnimada ah, waxay ku dhex jirtaa kulla asadin asad kasta marka usaamaa la iska kula asadin taraahu tusami asadan usamata usamata kula asadin taraahu tusami usama meeshaad ku aragta usama ad leeda haddana mid ka arka usama kana usama macnihii dawacnimada halkan lasoo dhigay xaqiiqadaas hortaada soo dhig dawacnimo suurayso macnahaasa waxaa loo dejiyey hucaala magaca ah hucaala loo dejiyey markii loo dejiyey macnihii khaarijka marka kama jiro oo macnihiiyo mujarad oo meel taagan arki maydi saclabku ku dhex jiraa dawaxnimadu ay ku dhex jirtaa kulla saclabin ood aragta marka waay leedahay hadihi hucaal hucaaladeed hmm, ku magacaabay sidaas darteeda fiiri calamul-jinsigu fa huwa nakiratun macnan xagga macnaa ka nakiratu lamidi ah, nakiradu lamidi sababtoo nakirada wuxuu ahaa maa shaaca fi jinsi laa yaktasu bihi waaxidun duuna aakhara sow ma ahayn wax jinsiga dhan ka dhexeeyoon mid la gooni ahayn hadda usaamata adduunka intay libax joogta mid walba usaama laleeya mid la gaaru ma jiro hucaala kulla haclab oo adduunka jooga hucaala laleeya duaala kullu dibin filcaalam waxaa laleeyahay duaala mid la gaaru ma jiro jinsigaas sababtoo mid walba macniya ku dhex jira markaasa waxa isweydiin leh hadde waa yahay calamul jinsi iyo nakiro maxay ku kala duwan yihin loo yiri calam maadaama uuba yahay macnihiisu nakiro oo uu jinsigii ku faafayo oh, hatta kulla asadin sow asad lama dhihi karo kulla asadina usaama la dhihi kara macnaha asad waa ism nakira soo maaha asadun sow nakira maaha asad kasoo artay hada asadun soo dhihi maayo tanuna waa lamid asad kasoo artay hada usaama le haggii macnihi marka waa nakiro macnihii waa nakiro halkee calam ka yahay marka wuxuu calam ka yahay xagga xukunka xagga xukunka lix meelooduu ka yahay calam ah, lix meelood koo mubtadu noqonaa bilaa musawiqin iskaga bilaabana usaamatu aad leedahay ashjacu min fucaala usaamatu usaama aad iska leedahay ah, mubtaduu noqon karaa bilaa musawiqin ayadoon wax musawiqa loo samay uu iska noqon karaa mubtade waa ko wa saaxiba xaalin uu noqon karaa bilaa musawiqin haada usaamaad leedahay muqbilan xayba mid soo qaabila saaxib xaalaad ka dhigana haada usaamatu muqbilan saaxib xaalna waxaan arifan ma noqon karin bilaa ka dhigana waxay leedahay walaa tadkhulu calayhi almucarifa ashii mucarifada aheed ma gasho ashii mucarifada aheed ma gasho calamkana ma gasho ah, laakiin nakirada waa gasha almucarifaat walaa tadkhulu alayhi almucarifa walaa yudaafu aad leedahay mudaaf ma noqdo calamku mudaaf ma noqde lama idaafeedi la yidhaha mudaaf ma noqdo ma noqdo waa afar soo maa ah, wain wujida fiihi cilatu thaaniyatu laa yansarif haddii hadda calamnimaa ku jirtee cilo kale uu ku darsado sida usaama taa ku jirta soo maha khalaas laa yansarif tanwiin ma aqbalayo shan soo maanaan sheegin walaa yuncatu binakiratin nakiro laguma nactiyey karo nakirada ka dambayda weligeed waa la xaleeya nakiratu nacti uma noqon karto nakiro nacti uma noqon karto lixdaasuu kala mid yahay calamshaqsigii oh. lixdaas uu calamshaqsigii kala mid yahay haddaan markuu soo celino waxay tahay laa yakunu mubtadaan bilaa musawiqin eh, yakunu mubtadaan bilaa musawiqin yakunu mubtadaan bilaa musawiqin mubtaduu iska noqona isagoon musawiq haysan wa saaxiba xaalin bilaa musawiq saaxibilxaaluu iska noqonaa bilaa musawiq walaa tadkhulu calayhi almucarifa cashri mucarifad ahayd ma geli karto walaa yudaaf wain wujida fiihi cilatun haaniyatun laa yansarif walaa yuncatu binakiratin nakirana lagama sifay karo lixdaas dhinac ayuu calamku shaksigaa kala mid yahay markii la arkay dhinaxdaas inuu kala mid yahay calam la yskaga magacaabo ah. ilaa sifadaas lixdaas calama iska leh hmm. uga duwanya marka lixdaasuu nakiro uga duwanya marka waxaa la nakirada markii magaca la bixinayey iyo calamuljinsiga marka magaca loo dejinayey farqi yara udhexeeyaaba le farqiga udhexeeya waxay tahay nakirada markaad magaca u dejinaydo waxaa loo dejinaa alxaqiiqatu xayu kaanat xaqiiqadii hortaada soo dhigi mayd meesha rabta joogto waxaad leedahay akr aada suraysane kullu akarin kullu dakarin baaliqin min bani aadama rajul la yidhahad rajul marka waxaa udejinaya kullu dakarin meeshuu raba ha joogo adduunka meeshuu raba ha ka joogo kullu dakarin baaliqin bani aadam aad leedahay waa nakiraad leedahay laakiin calaamul-jinsiga marka magaca loo dejina hortaada soo dhiga xaqiiqada alsadiya libaaxnimaad hortaada soo dhigay markaasaad magac gaara u samaynaya libaaxnimada markaasa leeda usama maahan xayu kaanad maahan xaqiiqadu waaba xaadiraba hortaaday taaganta asadiya macna leedaad tuuraysana asadiya inta suuraysato xaqiiqadiiyo xaadiraa had magaca u dejinay haadaa waxaad leedaha calamuljinsi haddii xaqiiqadii xayfu kaanad aada u dejidana waad leedaha calamuljinsi aad leeda aasay u kala duw ya nakiradii nakiradii wey nakiradii xayu kaanad xaqiiqadeedii aan rabaa xaqiiqadii xayu kaanad weeye fiiriya xaqiiqadii xayu kaanad haddaad u dejido nakira nakiruu noqonayo xaqiiqadii xayu kaanad meesha rabtaa joog leedahay maratun xayu kaanad meesha rabta joogto imraa ad leeda xayu kaanad meesha rabtaa joogta khalaas waa nakira lagu leeyay waa nakira lagu leeyay uma alcalamu calamkii weeye wahuwa calamkii imaa shaksiyun mid shaksi loo nisbeeyey inuu yahay wadalika mithaalkii ka zaydin oo kale wey deetadan gaarkaa loo dejiy deeto kale ku dhici maa ow jinsiyun mid jinsi loo nisbeeyey wey jinsi marka waan ogaan afraad male jinsi waa macnaha asadnimada waa macnaha taclabnimada waa macnaha di'binimada waa macnahaas xaqiiqadaas wey jinsigu xaqiiqadaasaa loo dejiyey wadalika mithaalkii ka usaamata oo kale wey wam wa in masmun inuu ism yahay kamaa masalna sidaan mithaalinay waa zayd iyo usaama ha maanta isim waxa weeyaan marka baabkan baabulcalam la joogo waxa weeyaan m maa laysa laqaban walaa kunya oo wax alla waxaan laqab iyo kunya ahayn waxaa ka fiican in la yidhaahdo maa wadacahu labawaani in la yidhahdo ism maa wadacahu abawani ibtidaa marka ugu horeyda caruurka labada waad waxay u bixiyaan hadduu rabo haday u bixiyaan umu cabdillaahi waxaan rabaa abu cabdillaahi u bixiya wiil ama gabadha waxay u bixiyeen umu cabdillaahi waxaa laleeyahy waa ism kunyo maaha ama wiilay waxay u bixiyeen shamsuddiin waxaa laleeyahay waa ism maa wadahu abawani ibtidaa waa kaasa maa wadacahu labawaani ibtidaan marka ugu horayda oo magacay bixinayaan labada waalid magaca ay u bixiyaan caruurka kaasaa waxaa la idhahdaa ism ah, haddii la rabo um ha lagu baloobo iyo ab haddii la rabo waxa weya ashcara bimadxi musamaahu o bidami miduu raba haha marka ugu horayda waalidka magaca ay caruurka u bixiyaan hada huwa ism waa kaasa magac waa qaacidada laakiin si kaletu uu udhigi doonaa qadriga waa arki doonaa ibnu hishaam waayahay wahuwa calamkii masmun ism inuu yahay kamaa mathalnaa sidaan miithaalinay ow laqabun laqab inuu yahay laqab isaga wax siaan kuu sheegi doono waxa weyan maa ashcara ah, birifcati musamaahu waa wixii ku dareensiiya musamihiisa kor inuu kor noqoshadiisa ah, musamihiis inuu kor noqday oo ammaantusa aa la yidhahdaa laqab laqab naynaas kofaardhe wadalika mihaalkii ka zayn lcaabidiin inta alla caabudo quruxdoodii oo kale fiiri zayn lcaabidiina nin loo baxshay shamsudiina loo baxshay taqiyudiina loo baxshay waa wada ammaanu tusaa soo kaasoo dhan waxaad leedahay waa laqab taqiyudiin aa layidhi shamsudiin aa layidhi zaynulcaabidiin aa wuxuu tusaa kan lagu magacaabayo sarayntiis iyo kor noqoshadiis waxaa leedadaa laqab ad leeda laqab hmm, hadduusan marka koobaad aan la dejin ee marka hore inta magac la dejiye kadib loo baxsho wey markuu laqab noqona laqab markuu noqonaa waa markii koobaad haddaan la dejin ee marka horeeto inta cali loo baxsho ama ciise ama maxamed ama faadima ama khadiija aa kadib magacaan la keena oo ammaanta tusa ama sicayda tusa iyo waqufata dambiil oo kale waa dambiil waay hmm, ama shambir cawal weyn dambiil ama shambil calool weyn marka caaday tusaa sooma jeeda qofka hadii la ihahda dambiil ama la yihahda shambil calool weyn ee eh, waa la caaya sooma jeeda khalaas markaasoo kaleeto maxaad leedahay waxaad leedahay kaasoo kaleeto wa waxaa la yhaha laqab ism la dhihi maahay waxaa laleeyahay laqab wey aa laleeyahay aw kunyatun kunyo wey ism wey aw laqabun wey aw kunyatun wey kunyo waxa wey maa sudira biabin aw ummin aw ibnin oo bintin waa waxyaalaha lagu bilowdo ah. ab iyo um iyo ibni iyo binti iyo kuwaasaa la yidhahdaa kuwaasaa la yidhaahdaa kuwaasaa la yidhahdaa wadalika mithaalkii ka abi camrin oo kale weeye abi camrin abi a lagu bilowda waa kuwii wa ummi kulhuum weeye ummi kulhuum oo kaleeto weeye waa um a lagu bilowday waa waxaad leedahay waa kunyo haddeer wuxuu kuu sheegaa qaabka loo icraaba hadday kulmaan marka isim iyo hadday kunyo kulmaan tartiib male hadday kunyo iyo laqab kulmaan tartiib male kaa rabtaad horumari karta laakiin haday isim iyo laqab kulmaan tartiibay leeyihin taasu tartiibkeeda kuu sheega taasuu tartiibkeeda kuu sheega hadday isim iyo kunyo kulmaan tartiib male hadday laqab iyo kunyo kulmaanna tartiib male kaa rabtaad horumari kartaa kaa rabtana dib aad udhigi kartaa laakiin hadday isim iyo laqab kulmaan tartiib u leeyihi wa yuakharu waa la dibdhigaa allaqabu laqabkii can ilismi isimka laga dibdhigaa isimka la hormarinaa laqabka la dibdhigaa taabican xaale u yahay midkii raacaya huwa laqabkii lahu isimku raacaa mutlaqan kala qaadlaan xaaliya waa raaca ah, waa u raaca icraabku ku raaca tabciyadaasuna waa bedel ama bayaan bis ah waa bedl kuli min akuli ama waa bayaan labadaas bis wey bedelmadu ma maaha lama nactiyeeyo waa calami mogta calamkiiu ka mid yahay laqabku marka nacti ma noqon karo lama nactiyeyna nacti ma noqdo marka waa bedelulkuli min alkuli ama wa bayaan labadaasu mid noqon kara labadaasu mid noqon kara aw makfuudan xaalu yahay mid waa hoos dhig mhm. mutlaqan kala qaadlaan aw makfuudan xaalu yahay wayuaqaru laqab waa la dibdhigaa taabican xaalu yahay mid raacaya lahu isimka raaca mulaqan kalaqadlaan xaalu yahay oo maqfuudan xaaluu yahay mid la hoos dhigay laqabkii biidaafatihi idaafati lismi isimka la idaafayntiisa lagu hoos dhiga isimka la idaafayntiisa oo waxaa la samaynaa isimkiiya mudaaf laga dhigaa laqabkiina mudaaf ileyya laga dhiga waa goorma in ufridaa waa haddii la kali yeelo oo laqabkii afar xaal ay leeyihiin in labadoodu laba murakab yihiin ka cabdillaahi zayn alcaabdiin oo kale isimkiina waa murakab laqabkiina waa murakab iyo in waxa weeyaan uu laqabkii murakab yahay isimkiina uu mufrad yahay ah. isimkiina uu mufrad yahay sida ka zaydin zayn alcabdiin oo kale ka zaydin zayn alcabdiin iyo isimkii inuu mudaaf oo yahay laqabkiina uu yahay mufrad ah. isimkiiya murakaba sida ka cabdilaahi qufata ah, laqabkiina waa mufrad saddexdaas xaalo uu leeyahy ibnu hishaam saddexdaas xaalo waxaa la hormarinaa isimka waxaa la digdhiga laqabka icraabkuna tabciyu noqona saasuu ku wada asagu arki doonaa wixii ka duwana saasuu ku wada asagu hal xaalaa soo hari karta way labadoodu laba mufrad yihiin waa kana xukunkeedii wuxuu ku yidhi ow makfuudan xaal yahay laqabku mid la hoos dhigay biidaafati idaafati ismi isimka la idaafayntiisa lagu hoos dhigay in ufridaa isimka iyo laqabka labadaba laba mufrad hadii laga yeelo wadalika mithaalkii ka saciidi kurzin oo kale waa saciid kurzi saciidna waa magacii kurzina waa laqabkii waa laba mufrad midkoodna murakab maaha markaasoo kale waa la laisku idaafayna macnaha in laisku idaafay waa banaanta waajib maaha culimadahayda waa waajibna waa jiraan sharx athani midka labeeya aanigeesoo minan waa cilmacaarifi ka mida alcalamu calamkii weeye athani midka labeeye aanig minan waa cilmacaarifi ka mida alcalamu calamkii weeye awalku damiiruu ahaa aanigu waa calam wa huwa calam ma isim weeye isimkaasoo culliqa la xiray calaa shayin shay lagu xiray bicaynihi shayga daatadiisa lagu xiray ah, shay daatadiisa lagu xiray waa isim shay lagu dul xiray ah, bal fiir hadde muqdisho aa la yidhi muqdisho magaalo kasta miyaa la yihahda beledkan aan hadda ku dhex jirnay ku dul xirantahay ka war magaaladani ku dul xirantah magacaas magacaan halkaanu ku dul xiran meel kale lama yihahdo soo ma jeedi baqdaad aa lagu leeyay baqdaad magaalo kasta miya maya waa caasimadaas ciraaq magaca waa ku dul xiray waa shay shay lagu dul xiray wiilaa dhashay cabdullaahiyaa loo baxshay magacu asaga ku dul xiran hadda wiilka kaleeto la dhashay ama midka kaleeto deriska cabdullahi lama yihahdo Ah, magacan markii hooyadu bixinaydo aad fiirina waxay u baxaydo maaha hadday isku aadaan oo hooyadaasun u bixday tan u bixday isku soo dhaceen ayoon war iska hayn lagama hadlaayo laakiin hooyadu markay baxaydo oo isleeda wiilkaa magax loo bixiyo ma waxay u bixineen magax wiilkaagan iyo wiilka daris ka dhexeeya bixi mise kan ku dhejiya isleeda horta magacaad ugu dhawaaqato kanay u dejine marka fiiri wadciga laga fiirina hadda waa dhici karta labaatan cabdullahi in meesha isugu soo galaan laakiin mid walba wadciga markii la dejinayay waxaa loogu talagalay magac dadka looga aqoonsado loogu dhawaaqo asaga u gaar u deji saasaa loogu dii marka shay waxaa la yidhahdaa waa isim shay lagu dul xiray calam wa huwa calam maa isim weeye isimkaasoo culliqa la xiray calaa shayin shay lagu xiray bicayni daatadiisa waxaa la yidhi tana fiican in la yidhaahdo maa wudica calaa shayin bicaynihi tana ka fiican culliqa a fiican ha wudica waa waxa la yidhi calamku waxaa mar loo qaybiyaa murtajel iyo manquul calamka maraa saas loo qaybiya calam murtajela murtajel waxa weeye weligiis markaas ka lama isticmaali kow markii koobaadba shaygaana loo deji muqdisho ale muqdisho lama isticmaali jirin kanaaba loo deji midna waa manquulo marka hore macno kalaa loo isticmaali jiri macno kalaa loo isticmaali jiri sida muxamadun is mafcuul u aladi yuxmadu kaiira muxamadun mid la mahdiyo wey in badan la mahdiyo muxamadun mid la mahdiyo is mafcuul ah waa la soo raray calama laga dhigay waa manquul haddii la yidhaahdo marka fiiri maa wudica lishayin bicayni haddii la yidhaahdo kaliya calamkii murtajarka ay ku dhaca maa wudica lishayin haddii la yidhahdo shay wax loo dejiyey aslul wadcigii marka la dejinayey isimka manquulka oo dhan meesha baa ka baxa murtajelki kaliya soo hara murtajelka ila murtajelkaa loo deji macnahan imadu manquulka macno kaleba loo deji si marka labadooda iskula soo galaan oo manquul iyo murtajelba waxaa leedahay maa culliqa bishay ha waa shay lagu xiray asalkii u xirana loo dejiyo laakiin maanta shayuu ku xiray muxamadun qofkaana loo baxsho lagu dheji caliyun awel ama macno kale ha iska laado oo faciilun ha ahaado bmanaa faacila ma garatay laakiin maanta maaha ah. maanta daatadaana lagu dheji ah. ah, faciil way mota caliyun hmm. caliyun waaye soo ma jeedid marka ha fiirin waagii hor meesha loo deji waxaad leedahay calam maxaa la yidhaahdaa wa huwa calam maa ism weye culliqa isimkaasoo culliqa la xiray calaa shay shay korkiisa lagu xiray bicaynihi daatadiisa lagu xiray ghayra mutanaawilin hayra mutanaawilin midaan keensanayn xaale uu yahaa lagu xiray maakii ashbahahu shabahay isimkan shaygaanu ku dul xihan yahin shay kaloo shabaha ku dhici ma maalan adiga muqdisho aad magaaladan u bixi magacaanaad u bixi magaalooyin magaaladan la eg eg ama ka waaweyna jira soo ma magacan ma ku dhaca marka ma keensana muqdisho marka la yidhaha magaalooyinkaas kale ma dhaca khalaas waa ma keensana wiila dhashay waxaa loo baxshay axmedu wiilasha kaleta ma keensana ma ku dhaca ila waxay isla yihiin kullu dakarin baaliqin min bani aadam isla yihin ma ku dhaca magacaan ma keenay ma keenay marka waxaa loogu talagalay inuusan shay kale keenin shaygan ku gaar noqdo saasaa loo deji wa huwa calamkii ma isim weeye isimkaasoo culliqa la xiray calaa shayin shay korkiisa lagu xiray bicaynihi shayga daatadiisa lagu xiray hayra mutanaawilin xaala uusan keensanaynaa lagu xihay maa isim uusan keensanayn ashbaha shabahay huwa isimku hu musamahan musamahan lagu dul xihay kii shabaha ma keensanayo wayanqasimo waa qaybsamaa huwa calamkii biictibaaraatin fiirayaalo hadda dhinaca laga fiirina dhankan ka fiir xagguu qaybsama dhanka kale ka fiir saatan u qaybsama biictibaarin bisabab ictibaarin btibaaraatin bisababi ictibaaraatin fiirayaalo sababtood fiirayaalkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan ilaa aqsaamin qaybyaal u qaybsamaan aqsaamtoo mutacadidatin badatay wayanqasimu waa qaybsamaa huwa calamkii bictibaaraatin bisababi ictibaaraatin fiirayaalo sababtood sabab ictibaaraadkaasoo mukhtalifatin iskhilaafsan uu ilaa aqsaamin qaybiyaa lagu qaybsamaa aqsaamtood mutacadidatin fara badan oo fara fa fayanqasimu waa qaybsamaa huwa calamkii biictibaari tashakusi musamaahu musamihiisa shaksiyoobadiisa shaksiyoobidaas fiiradeeda sababteed iyo wa cadami tashakusihi musamihiisa shaksiyoobidiisa shaksiyoobidaas weynta la waayey sababteed ilaa qismayn laba qaybood ugu qaybsama marka la fiiriyo musamihiisa ma shay cayn waaxida lahaa mase ma ahan wax cayn daato meel taagan leh haddii dhankaas laga fiiriyo laba u qaybsano hmm. musamaha magacan daat wax uu ku dhacaa inuu yahay shaksi oo daata leh oo meel taagan iyo inuusan ahayn inuusan daataba lahayn ah, ee macno dihniga laga garana uu yahay dhankaas marka laga fiiriyo laba u qaybsano ah, calaamu shasi iyo calaamu jinsi calaamu shasi waa wax daata leh shaksiga waxaa soo gala magaalada qofka neefka geela wax alla wixii magac gaara la siiyo ah, shaksi waa daato daato meel taagan wey wax daata leh laakiin asadnimo libaaxnimo ma daatay leeda meel taagan mala waa macno libaaxnimadu ah. fa waa qaybsamaa biictibaari tashakusi musamaahu calamkii musamihiisa musamahaas shaksiyoobadiisa fiiradeeda iyo wa cadami calamkii shaksiyoobidiisa shaksiyoobidaas weynta la waayo dhankaas marka laga fiiriyo ilaa qismayni u qaybsamaa calami shaksinuu u qaybsamaa dhe iyo wa calami jinsi mid calam u ah daato iyo mid calam u ah jinsi oo macno ah oo macno falawalu midka horeeya oo calamu shaksiga ah, ka zaydin iyo wa camrin oo kaleba wey tiradii ka bateen ka zaydin oo waxa daatadaa zayd calab u ah oo ku dhegan iyo wa camri iyo wa faarax iyo wa geedi iyo wa jimcaale iyo faaraxba hmm. taas waa mid wathani mid ka labeeyaana ka usaamata oo kale weeye usaama lilasadi xaal u sugnaaday usama markii la dejinayey daata meel taagan looma dejin waxa loo dejiyey macnaha asadnimada macnaha libaaxnimada ah halkan lasoo dhigo xaadir laga dhiga macnahaasoo xaadir ah magacan lagu dul xira macnihii oo keligiis meel taagan la arki ma daate khaarijka kuma leh asadnimadu macno khaarijiya malo halkan taagan waxay ku dhex jirtaa kulla asada ku dhex jirtaa soo maahan kulla asad aragta waa tira hada usama dhima ila macnihiya ku dhex jireen hmm. faa'idatun u yidhi xaashiyada sajaaciga asadu ka sheeken xooga libaaxu meeshan uga sheeg sheekeeya wuxuu ashrafu lxayawaanaati xayawaanaadka isaga u sharaf xayawaanaadka almutawaxishata ee duurjoogta waxaa duurka ku nool isaga isaga boqorka ah ha duurjoogta boqorkoodiyaa la yidhahda liannahu libaaxa munazalun waa mid la dejiyay minhaa min al xayawaanaati xayawaanaadka xaggooda mansilat almeliki boqorka booskiisii u jooga wa jamcu jamciisa meeqaa loo jamciyaa asad ukuri usuud waa lagu jamciyaa usudun waa lagu jamciya bidamatayni usdun waa lagu jamciya bidamin fa sukuunin wa aasaadaa lagu jamciyaa bilmaddi wa usdaanaa lagu jamciyaa wa ma'sadaa lagu jamciyaa walahu libax waxaa u sugnaadeen asmaaun magacyaal tasiidu ka badan calaa sita mia lix boqol oo magac ka badan u leeyay ha lix boqol oo magac waxay mhm. u kala yeelay suyuudi mata ajaaibtiisa ka mid wuxuu u gacan qaado hal kitaabu ka dhiga asagu ha hal kitaab magacyaalka lima haddaa rabto ina barto suyuudi kiisaad hal kitaabu ka alifay shaqu ka mid <laughs> sowma jeedo qaala arsuduu wuxuu yidhi walsadu asadku anwaacu waa waa nuucyaal ra-aytu noucanaan arkay yidhi noocoo minhu libaaxa ka mid a ah. yushbihu u eg waja insaani qofaad u malayn qof meel fadhiya waana libaaxaba wajasadu jirkiisuna shadiidulxumrati gaduudkiisu uu aad u daran yahay wa danabuhu sayntiisuna yushbihu wuxuu u eg yahay danab alcaqrab haraanka amase dabagodka ama hangaralaha sayntiisu u eg yahay wa nawcun aan arkayinu noocoo yushbihulbaqara lo-da u eg oo law qurunu geesa leh suudun madmadow naxwu shibrin oo ka geeskiiba jeedo wa ama sabucu dugaagga almaxruufu la yaqaan fa huwa xayawaanu waa xayawaan laa tadculunhaa midiisa dhadigaahu ma dhasho minu libaaxa xaalay ka mid tahay ilaa jarwan hal bahalay dhashaa markuu dhashaa la yidhahda eyga dhasho ayaa jarwan la yidhahda waaxidan oo keligiis ma mataanaydo tadacuhu waa dhashaa luxmatan cad hiliba xaaluya isagoo madax iyo indhale ma dhasho libaaxi adoo haysato inu libaax isagoo indhale dhalana iyo af iyo sida adoo kale cad hilibahay dhale taasi laga maraa <laughs> wuu yidhi cadhiriba isagoo ahay dhale o laa xisa fiih dareen male dhaqdhaqaaqi ma walaa xarakata xaraka male fa waa waardiyeyna alaaata ayaamin saddex maalmood waardiye ka qabe hilibkaas uma yati abuuhu kadib aabihiis imaana waa ku simi ha saddex maalmood kadib aabihii dhalaya imaana oo idla sugayda saddex maalmood waardiyeynayda fa yanfuqu fiihi wa almarata halmar bacd almarati mar kale ka gadaal xataa yataxaraka ilaa u dhaqdhaqaaqo isaga afuufa meel yaqaanu ka afuufa su afuufay afuufay u dhaqdhaqaaq sameeya hilibka cadka hilibka cadka hilibka dhaqdhaqaaq sameeya wayatanafasu waa neefsana wa tanfariju waxaa kala furmayda acdaa xibniis kaasu xibin lasoo baxa lugu la soo baxa gacanu lasoo baxa watatashakalu shakli suuratu suuradiisiiaa soo baxe shakliyuu yeelana san iyo af iyo shakliguu yeelana san iyo af iyo adimo iyo u yeelana uma taati ummuhu markaasaa hooyadiis imaanee soo laabeen faturdixu waa nuujine walaa tanfatixu caynaahu labadiisa indhood furmi mee ilaa bacda sabcati ayaamin maahan a sa maalmahaas marka uu dhaqdhaqaaqay indha ma leh toddoba maalmood kadib indhuhu furmaayo marka haddii la rabaa Ah, inta kan weyn laga cayriya markaas la qaataa markaas caano iyo la siina rabaayadkaasu dadku ku dhex kura ah, in la rabaayadayna meelahan carabaa arkeeda xera sao ka buuy meelaha iskaga buux hmm. waay toddoba maalmood ka gadaa min takhalluqihi abuurismiis abuuris abuuristiisii qiila waxaa la wa yamkuthu waa ku nagaadaa fii batni ummi hooyadiis calooshiisana sabcata ashhurin toddoba bilood ku jira welidaa saas darteedaaba sumiix sabcan loogu magacaabay sabuucan waxaa loo yidhi sabcata ashuru ku jira caloosha sabuucan saasaa loogu magacaaba walaa talidu lunhaa midda dhadiga o libaaxdaah ma dhasho aghara wax ka badan min sabcati awlaadin toddoba da-aaday dhashaa wa abu nucaym wuxuu ku wariyey fii xilyat lawliyaa can thawr ibnu zayd qaala wuxuu hi balaqani waxay soo gaaray ana alasada libaaxu laa yaakulu ilaa ma laa yakulu ma cuno ilaa man ataa muxaraman qof dambaabay bisocun qof xaaraan la yimid qof aan cuni maa libaax <laughs> saasuu ku weliy mulakhasan warkan waa lasoo talqiisiyey min mukhtasari xayaa xayaati alxayawaanaat lisuyuudi kaas ka reebsa warkaan isagoo faafaasa taa waxaa jira haddaad rabta bahal oo dhan iyo adduunka wax xayawaan ku nool xayaat alxayawaanaat ilkubra a laga bartaa afar mujelo iyo loo daabaca laba mujelona loo daabaca marka muqta waxaa soo gaabiyey suyuudi xoogaa ka dhiga lakin kan asalka a la iska qaataa hmm. bahal walba wuxuu kuu sheegaa wax la heli kar maan kitaab ajaaib low kitaab ajaaib low waayahay ya numiri miyuu aha wadaadaa qoray ma nin faqiiha weliba qoray mhm. wahucaalata wey lihaclabi xaal usugnaaday wahucaalata wey lihaclabi xaal usugnaaday hucaala hucaala eh. lihaclabi xaal usugnaaday dawcana waxbuu ka sheeg sheega fi lqaamuus waxaa ku sugan wa fi lqaamuus waxaa ku sugnaa athaclabu al waa midda dhadig wa yudlaqu cala dakari kan labna waa la ydhaha thaclab awi dakaru amase midka lab thaclab weeye iyo wa bidami alaqi walunhaana thaclaba wey waljamcuna thacaalib iyo thucaal wey wa huwa sabuucun waa dugaal jabaanu oo fulay ah eh. dawcad aadi fulay u tahay mustadcafun oo la daciifsado ha wax la qiimeeyo maahan waa la dacisa ilaa anahu duu makrin lakin aad u makri badan yahi wa khadiica waa dhagar badan yahi mufridu lkhubsi xumaantiisu waa xadgudubta iyo walxiilati xeeladiisa hadduu gaajoodo sidaanu yeelaa marka fiiri yatanaawatu waa isdila meyd iska dhiga mayd hadduu gaajo dareemo mayd iska dhiga meel seexaa markuu mayd iska dhigo ha yatanaawatu maydu iska dhiga idaa jaac hadduu gaajoodo wayanfuqu batnahu calooshana waa afuufa markaas intale waaa isleeda daraadu dhinta waaba fuurayba daraadu dhinta is leeda calooshuu fuurina wa yarfacu qawaaima afarta adina waa taaga si aad isku tiraa hadduuba dilaaci raba si aad isku tiraa inta fuuray uba dilaaci rabaa u afarta adin xoog taaga ta calooshood biibinayo fayudanu waxaa loo malaynaya anahu qad maata inuu mar horeba dhinto dilaaci rabo dha markaa qof dilayana male qof taabaaya male bahalladu waa urinaya xoolaha iyo ariga iyo xoola waa urinaya isna waa intuu sugaayo mogta fa idaa qaruba minhu markuu soo dhawaado xayawaanum wasabcani waa ku booda nab kaasuu cunaa kii urinayo cunaaba ha saasuu ugaarta ku hela hadduu gaajo dareemo laakiin eyga ugaartan asna saas yeelaymaan eyga ugaartu ma yeelaale waa kan kuu dhiga wasaadahu wasad caleyh waa ku boodaa wasada waa ugaasana wa xiilatu haadihi laa tatimu kama gadanto kuma dhamaystiranto calaa kalbi saydi eyga ugaasiga kaas isagu lagama gadi karo taasoo kale hmm. marka waa yaqaan miya qaabu u gartaa mindha eygaas isna waa mid kaloo khatar badan kaas soco waaya falawalu mid ka horeeya ka saydin iyo wa camrin oo kale ka usaamata oo kale wey lilasadi xaal usugnaaday wa hucanata wey lifaclabi xaal usugnaaday wa du'aala lidi'bi xaal usugnaaday masaladan aada u fiiriye du'aaba di'bi di'bi dhurwaa maahan waraabe maahan dhurwa iyo waraab waa isku mid maahan iskuma eka iskuma eka waxa weeye di'biga eygaasaan lagaba oqoonba bahalka ey qofkii yaqaan markuu di'bi arko waa malayna waa fahma duurkuu joogaa waa bahal xoolaha si khatar u cuno laakiin dhulwaaga surkiisaas waxa weeyaan waa la yaab inta lageedo surku aad u waaweyn qaarkan hore u wenya qaarka dambe u yariya waxa weeyaan inuu lug dambele ayaha loo maleeya qofka arko as leed lugtaan dambe maka jabay waamiyu ka jabay as leed ha labada lugood dambe weli sidaasdata is leed qaarka dambe u yariya wax marka meel iskama shabahaan dhurwaa iyo uubato meel iskama shabahaan marka waa wax nasiib daraa dabucaa la yidhaha magaciisa isaga dhurwaaga dhurwaaga dabucaa la yidhahdaa diibina waa uubato waa eedibadeed waa yey ah, yey wey waa bahalkaas wey soomaalida aad bay ku xeel dheeraad waxay yidhahdeen xoolaha markuu cunaayo carabkuu ku leeftahayo markaas waxaa arkeeda ridiyo taaganoo lafa qallalan ah macnaha kolley baa da carabna inu saas iyo umalay maahe macnaha waa un mubaalaqo xeel dheeraansho wey sida uu u cunaayo khatarnimadeeday la yaabeen ah marka uubato weeye ma ahan hoogaa tarjamada qatar weeye moogta wadaado hora waa hore ku laqbeeyey markaas wadaado badan iskala qabsadeen waxay kuleeyihin dibi dhurwaagi ay ku kuleeyihin ama waraabihi ayuu dhahay waa iska marka in la fiiriyo waay kutub kasta kutubta waaweyn luqada fiiriya oo maarata wax soo sawira markay magacaan qoraan dibi waa ku ag sawiraya mucjamul wasiidka iyo waxa weyn kulligood fiiriya marka ay qoraan dabucna waa ay ku ag sawirayaan cid kastoo bahal yaqiinahe id kastoo bahal yaqaan ahe tus ah, waxaa tira baalka xuuyo qof walba waa garana ah, qof walba waa garana tilmaanu ka bixina xataa baalka markuu qoro tilmaamu ka bixina marka muuqaalkiisaad ujeedaa magaciisaad haydaa wax isku qaldami kara maaha laakiin dadaalu raba wa duaalatu duaalatu weeye ka usaamata weeye wa duaalata duaalata weeye waa maalansarif ah, usaamata uu ku cadfan yahy waa maalansarif laba cilaa iskula jiraan calamnimo iyo tanii lafdi labadii iskula jiraan taniifda lafdiy wa du'aalata weeye lidibi uubatadii xaal u sugnaaday fa ina kulan mid kasta ah, fa ina kulan mid kasta kulligaasoo min haadihi alfaadi alfaadan xaggeeda ka ahaaday yasduqu wuxuu ku rumoobaa calaa kulli waaxidin mid kasta waaxidkood min afraadi haadihi ljnaasi jinsiyaalka xaggooda ka ahaaday lafdi kasta oo alfaadan haddaan soo sheegnay xaggeeda ka ahaaday wuxuu ku rumoobayaa mufrad kasta oo ajnaastan ka mid a waa ku rumooba hadda usaama mufrad kasta oo asada waa ku rumooba hucaala mufrad kasta oo haclaba waa ku rumooba hucaala la dhihi karaa dhu-aala mufrad kasta fardi kasta oo la arkoo dibi ah waa ku rumooba waa lagu magacaabi karaa intaas wey macnuu faina kulan mid kasta kulligaasoo min hadi alfaadi alfaadan xaggeeda ka ahaaday yasduqu wuxuu ku rumoobaa calaa kulli waaxidin mid kasta waaxidkoo min hadi ajnaasi jinsiyaalka min afraadi hadihi lajnaasi jinsiyaalkan fardiyaalkooda xaggooda ka ahday taquulu waxaad leedahay likulli asadin libaax kaste libaaxaasoo ra'aytaw aad aragto haadaa kan usaamatu waa usaama muqbilan xaal uu yahay kii soo qaabilaaya aad leedahay mid alla midkaad aragto haadaakanu usaamatu waa usaama haadaakanu usaamatu waa usaama muqbilan xaalu yahay midkii soo qaabilayaad leeda midkii soo qaabilaya ayaan ishaara muqbilan xaalu yahay midkii soo qaabilaya aan ishaara dheh caamilka waa in la fahmaa aawa caamilka muqbilan muqbilan halkaan ka xaalina saxbilxaaliya ah usaama soo maaha qaacidadu maxay tahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha usaama yaa caamil u ah ila waa qabare mubtadaha u ah caamil soo maaha haada kalaas isaga caamil u ah xaaladana saa ku camal fala bimacnaa ushiiru soo maaha ha bimacnaa ushiiru marka waxaad tiradaa haadaa kanu usaamatu weeye muqbilan xaal uu yahay kii isoo qaabilayaan ishaara caamilkii caamilka waa in la fahmay moogta caamilkaaga waa in la fahma saasa watusabu nakiratu waxaa la ihahdaa bacda ismi ljinsi cala alxaali mar haddaad nakira aragto ismu ka dambayda lagama nactiyey karo waa inaad xaalaydaa ah, wa tunsabu nakiratu bacda ismi ljinsi cala alxaali weligaa nakira waa la nasbiyaa hadday ismu jinsi gadaalkeeda dhacdo cala alxaali alagu nasbiya hmm. cala alxaali alagu nasbiya cala alxaali alagu nasbiya marka ku nasbi marka muqbilan dhe ilaa muqbilan waa nakire hmm. watunsabu nakiratu bacda ismi ljinsi cala alxaali walbawaaqiin inta hartay kadalika waa sida walba inta hartay waa sidoo kaleeto waxaa leedahay taquulu likulli haclabin ra'aytahu haadaa ala haadaa hucaala aada leedahay muqbilan maxaa midkii soo qaabila haya kuwa sidaas ah, wa taquulu likulli di'bin ra'aytahu haadaa duaala muqbila aada leedahay haadaa duaala du-aaba oo qaladan maanta daldalayna miya duaala duaalata saas muusan ahayn ya du duaalah weeye marka lagu joogsade joogsadee du-aala aan horta anugu du-aala oo laamaan anugu xifdisanaa laakin qalad inaa xifdiya waa dhici kartaa hala fiiriy laam idin qoranye duaala duaala hay waa kaa saasaa saxdiya ha duaala duaaba weli ma anaan maqan <laughs> duaaba oo ba ahaa duaala saasay haysaan xifdina waaye hay xashiyaduna waa saas duaala saas weye wuxuu k waaba sharxayba isago duaala waayo waaba sheegayba duaala wey waayahay saasaa leedaha walbawaaqiintaa hartay kadaa kelmadkuuriya la mid yihiin wayajuusu waxaa bannaan an tudliqahaa inaad idlaaqdo alfaadan wayajuusu waxaa bannaan an tudliqa inaad idlaaqdo haa alfaadan biizaa'i haadihi lxaqiiqati xaqiiqadan qaabilkeeda ah. fiiri saaxibka maanta siyaado weynaad leedahay saaxib meeshaan loogama bahno xashiyaduna kuu dhigaysa saaxib meeshaan maanta kuma jiro ee waxaad tidhaahdaa xaqiiqada xaqiiqada oo asadnimada faclabnimada dibinimada xaqiiqadaasa wey xaqiiqadaasa la rabaa maanta wayajuusu waxaa bannaan an tudliqa inaad idlaaqdo haa alfaada biizaa'i haadihi alxaqiiqa xaqiiqadaas qaabilkeeda aad ku idlaaqdo min xayu meelna aad ku idlaaqdo min xayu meel aad ku idlaaqdo hiy xaqiiqadii mawjuudatun mid la helaya ay tahay hiy xaqiiqadii aad leedahay hiya xaqiiqadii mawjuudatun mid la helaya ay tahay xaqiiqadaas ku ilaaq hiya aad leedahay huwa lama rabeedba wayajuusu waxaa banaan an tudliqa ilaaquka sii dayntaada haa alfaadan aad ku idlaaqdo biizaai hadihi xaqiiqadan qaabilkeeda min xayu meelna aad ku idlaaqdo hiya xaqiiqadii mawjuudatu mid la helayo ay tahay meel alla meeshaad xaqiiqadii ku aragto inaad ku idlaaqdo oo waxaad leedahay asadnimada wey usama ah, asadnimada weeye usama xaqiiqadaasaad ku idlaaqay fa taqulu waxay leedahay usaamatu usama usama waxay ula jeedaa xaqiiqada libaxnimada usaamatu usamo ashjacu waa mid ka geesinimo badan min hucaal maahan bahal gaara bahal gaar oo libaaxoo halkaan taagan iyo mid dawac oo halkaan taagan maahan labadooda inaad isgarab dhigaydo ee waxa weyn xaqiiqada asadnimo waxay ka geesisan tahay xaqiiqada faclabnimada dawacnimada saas darteeda qofka la faaninayo geesnimadaa laleeyahy asad midka la liidayana dawaca laleeyahy oh. fa taquulu waxaa leedahay usaamatu xaqiiqada usaamada ashjacu waa mid geesinimo badan min fucaala dawaxnimada ey saaxibu haadihi lxaqiiqati ah, ey saaxibu markan saaxibka waa la ogolya ey saaxibu ay waa la ogolya ma la dhihi kara halkan xashiyada waxaan idiin sheegay ey saaxibu haadihi lxaqiiqa xaqiiqadan midka ku sifaysan oo asadnimadaa ashjacu isaga ka geesnimo badan min saaxibi hadihi alxaqiiqati xaqiiqadan dawacnimada midka ku sifaysan isagaa ka geesisa walaa yajuusu ma banaana an tudliqa inaad idlaaqdo haa alfaadii calaa shaksin shaksi shaksigo qaa'ibin shaksi maanta libaax maqana loola jeedo shaksi labaanaga niri daata kasta waa shaksi qof maaha gaar walaa yajuusu ma banaana an tudliqa inaad idlaaqdo haa alfaadii calaa shaksin libaax aad ku idlaaqdo libaaxoo qaa'ibin maqan shaksi deeta maqan iska dhe libax kali maan dawax maqan libaax maqan uubata maqan wey calaa shaksin shay aad ku idlaaqdo shaygaasoo qaa'ibin maqan laa taqulu ma dhihi kartid liman qofku ma dhihi kartid istaqara ku sugnaaday baynaka adiga iyo wa baynahu qofka dhexdiinna cahdun ballan fii asadin libaaxna uu kula sugnaaday libaaxoo khaasin khaas ah maa facala usaamatu libaaxii iiga warrag ma dhihi kartid ma dhihi kartid Eh. waxaa jiray meeshaana la joogay hal libaax oo gaar ah oo dadqaad ah ama xoolo qaad ah ama dadka cuna aa soo baxay qatar ah hal libaax oo dadka qaada ah, ama dad xoolaha qaadaa ah soo baxay nin oo aada u shiishiyahana oo khanaas ah nin khanaas oo nabarka aan la gefin shiishka aan la gefin ninkaasaa loo dir ha la yidhi bahalkaas adigaa khanaase soo dil madaxiisa keen intaasaad leeda xoola duurkii keento madaxiisa tuulada keento khalaas maalkiiba ku maqnaa afar saac shan saacad iska hor timaadeen ma dhii kartid maa facala usaama iga waran libaaxi lagu dila ma dhii kartid adoo usaama libaaxii gaarka ahaa oo dad dadcunkaa ku ridayo hale usaama waxa wey magacaan mid gaara maba loo deji soo ma ma dhii kartid laguma ridi karo maxay leedahay maa facala alsadu alcahdiyaad gashanay maa facala alasadu libaaxi aniga adigu aan isla ogeyn iiga waran ma disho aad leedahay maa facala usama maa facala usama ma dhihi karti eh, maa facala usama ma dhihi karti eh, ma dhihi karti maxaa yeelay isaga xaqiiqaa loo deji haddaad tiraahdo maa facala usaamu libaax kasta usaama ku dhaca soo maa ha libaaxoo dhan xuu sameeyey noqe libaaxoo dhan ba warbixin laga samey libax o dhan warbixin ka dhiibi kara hal xabaa loo diray ah, libaaxoo dhan iga warramu noqona warka ah, ilaa waanagii nidhi calamuljinsigan macnihiisu waa ka nakira marka haddaad tiraa maa facala usaamo wuxuu noqonaa libaax warkiisa isi adduunka meelu joogaba ah, libaax warkiisa maanta isi meelu adduunka uga nool yahayba kaas waa eber ee maxaa leedahay maa facala alasadu libaaxii aniga adugu aan ka ballanay war iga sii maxaa samay saasaa hmm, leedahay maa facala sama ma dhihi karta hadta irahdo qaladu noqona waxay noqonaydaa adduunka wax libaax jooga warbixin laga siina noqon ila asaga waxa weeye xaqiiqadaasaa loo tihi xaqiiqadaasuna libaax kaasay ku dhex jirtaa mid gaara kuma dhex jirto mid gaara kuma dhex jirto wayanqasimu waa qaybsamaa dhe huwa calamkee biictibaari daatihi daatadiisa la fiirinteeda daatadiisa marka la fiiriyo ilaa mufradin mufrad u qaybsamaa iyo wa murakabin murakab hmm ilaa mufradin wa murakabin haddee baab walba mufrad marka la joogo tacriif gaaru iska leey meeshan haddii la joogo mufrad ma laysa murakabo oo waxaan murakab ahayn saasaa la yidhaha wax alla waxaan murakab ahayn wi firi mufradku maanta wayanqasimu huwa calamkii waa qaybsamaa bictibaari daati daatadiisa la fiirinteeda ilaa mufradin mid la kala yeelay iyo murakabin mid la iskorsiiyey falmufradu mufradkii ka zaydin oo kale weeye wa usaama zaydina wuxuu kaaga miaaliyey calamu shaksigii usaamana wuxuu kaaga miaaliyey calamu jinsigii kaasoo kale wey macnaheedu maahan in calamu shaksi kasta uu mufrad yahay calamu jinsi kasta uu mufrad yahay ee labadooda in isku mid yihiino mid walba calamu shaksina waa laga heli karaa calamu jinsina waa laga heli karaa taasoo kutusa wlmurakabu murakabkii alaaatu aqsaamin qaybyaala saddexa weeye ka bedelo murakabun ka bedelo murakabun mid la iskorsiiyey weeye tarkiiba idaafatin isku tirinta tarkiibkeedii wadalika mihaalkii ka cabdilaahi oo kaleba weeye kow tarkiibka koobaad waa mid tarkiibkiisu yahay idaafi oo mudaaf iyo mudaaf ilayhi ka kooban wa xukmuhu xukmu lmurakabi idaafiy murakabka idaafiga xukunkiisa an yucraba icraabuhu la icraabidiisa weeye an yucraba waa in la icraabo aljuzu juska juska alawalu ee horeeya juskoo min jus-eehi labadiisa jus ka mid a bixasabi alcawaamili caamiliyaalka qadarkooda lecraaba cawaamishii addaakilati ee gashay calayhi juska korkiisa wa yukfada waa in la hoos dhigo athaani juska labeeya bilidaafati bisababilidaafati lagu hoos dhigo daa'iman weligiisna la hoos dhigo tarkiib idaafiya hadduu calamku yahay xukunkiisu wuxuu yahay mudaafka caamilka ka horeeya loo fiirina caamilka ka horeeya a loo fiirina jaaa cabdullaah ra-aytu cabdallaah marartu bicabdillaah juska hore oo mudaafka ah caamilka ka horeeya loo fiirina juska dambeeyana wa iska mudaaf ilayhin la bedelima weligiis la bedeli ma wa iska jirnaana laakiin waxaa isweydiin le sideeda calam yaa ah waxaa cabdullaahi oo isla socoto ah isimkana ixraabtalkay degtaa aakhirkay degtaa hadda isimkan calamka ila cabdullaahi wada socota calamihe yaa aakhira heda aakhira maa ixraabka la geeyi waxaa la yidhi waa bictibaarihi qabla jaclihi calama wey bictibaarihi waxaa loo fiiriyey qabla jaclihi calama waa intaan calam laga dhigin ala fiiriyey oo iska ahaa mudaaf iyo mudaaf ilayhi oo waa cabdullaahi addoonkii alle markaasaa la fiiriyey kadib markii dambo calam laga dhigayna sidii dariiq horaa la iskaga wada marka waa bictibaari qabla jaclihi calama intaan calam laga dhigan qabla jaclihi calama intaan calam laga dhiginaa la fiiriyey ee kelimadda haddii calam laga dhigo kadib oo ay hal kelima noqoto aakirka ixraabku dari marka aakirna cabdullaahi waxaa waa hede daalku uma aha laakiin waa bictibaarihi qabla jaclihi calam waxaa loo fiiriyey intaan calam laga dhigin wey intaan calam laga dhigin aa loo fiiriyey murakabun murakabko eh, murakabun mid la iskorsiiyey tarkiiba idaafatin dhe isku tiirinta tarkiibkeedii wadalika mithaalkii ka cabdilaahi oo kale weeye wa xukmuhu xukmu lmurakabi alidaafiyi murakabka idaafiga xukunkiisa an yuxraba wa in la exraabo aljus lwalu juska horeeya juskoo min jus-ayhi labadiisa jus ka mid a bixasabi alcawaamili caamilyaalka qadarkooda la exraabo cawaamishii addaakilatii gashay alayhi calayhi juska korkiisa dhe wa yukfada an yuxraba ku cadaf wa yukfada waa in la hoos dhigo athani aljusu thani juska labeeya bilidaafati bisababiidaafati in lagu hoos dhigo daa'iman weligiisna lahoos dhigo kaasuna waxa weeyaan biictibaarihi qabla jaclihi calama waxaa loo fiiriyey intaan calam laga dhigin intaan calam laga dhigina loo fiiriyey iyo wa murakabun mid la iskorsiiyey tarkiiba masjin isku dheehidda tarkiibkeedii intaan las tarkiiba masjin laba kelima inta laysku dheeha hal kelima laga soo saara inta laysdhexgelsho aa hal kelima laga dhiga iyo waa murakabun mid la iskorsiiyey tarkiiba masjin isku dheehidda tarkiibkeedii wadalika mithaalkii kabaclaba ka oo kale weeye baclabanka waa magaalo magaceed bacla sanam magaaladan iilo lagu caabudi jiray magaciisi weeye bakana waa ninkii waxa weeyaan ismu saaxibi haadihi lbalda magaalada ninkii odaga ka ahaa ha ninkii magaaladaas odaga ka ahaa magaciisi weeye markaasa labadoodii laysku daray markaase magaaladii magac looga dhigay ninkii madaxda ka ahaa magaaladan iyo sanabkii labadaas inta laysku daray aa ah, waxaa laga dhigay magacii magaalada magacii magaalada iyo wa siiba weyhi oo kaleeto siiba weyhi oo kaleeto wa xukmuhu xukmu xukmu lmurakabi lmasjiy murakabka masjiga xukunkiisa an yuxraba waa in la icraabo huwa murakabkaas bidamati dama lagu icraabo rafcan waqta rafcin wa bilfatxati fatxa lagu icraabo nasban waqta nasbin wa jaran waqta jarin waqta jarin ka eh, saa'ir asmaai xaale uu la mid yahay murakabka madjiga ka saa'iri asmaai asmaada intooda kale xaaluu la mid yahay murakabka masjiga ayaa la exraaba allatii asmaada laa tansarif aan sarfoonin asmaada maalansarifka la mid yahay marka sida asmaada kaleo maalansarifka loo exraaba loo exraaba iska maalansarif iska maalansarif ka saa'iril asmaai asmaada intooda kale xaaluu la mid yahay alla exraaba damada iyo fadxada allatii asmaada laa tansarif aan sarfoomin haadaa laakiin xukunkan oo malansarifnimadaa haabitun waa sugnaana idaa waqtigiyuu sugnaana lam yakun murakabka masjiga uusan ahaanin makhtuuman ku lagu qatimay biweyhi markaas markuu sugnaana marka lagu leeyahay murakabka masjidka malansarifu noqona waa markaan lagu qatimin weyhi ah, waa markaan lagu qatimin weyhi weyhi markaan lagu qatimin weyhi waa markaa haadaa xukunkan haabitun waa mid sugnaana idaa waqtigiiyu sugnaana lam yakun uusan ahaanin huwa murakabka madjiga makhtuuman ku lagu khatimay biweyh waa markaas ah, wadalika miaal eh, wadalika mihaalkii ka baclabaka oo kale wey baclabaka magta laguma khatimi weyh halas waa mala sarfaad leeda marka ah, ila baclabaka laguma khatimi weyhi fa in khutima haddii lagu khatimo huwa murakabkii masjiga ahaa bihaa biweyhi lagu khatimo buniya cala lkasriya lagu binayna mabniyuba noqon markaas fa in khutima haddii la qatimo huwa murakabkii masjiga ahaa bihaa biweyh lagu qatimo buniya waa la binayna huwa murakabkaas cala lkasriya lagu binayna wadalika mihaalkiina kasiiba weyhi wa camra weyhi wa darasta weyhi wa khaala weyhi wey kuwaas oo kale waay mabniyu iska noqona athali waa murakabun dhe murakabunta iyo wa murakabun mid la iskorsiiyey tarkiiba isnaadin isku tirinta tarkiibkeedii iyo wa murakabun mid la iskorsiiyey tarkiiba isnaadin isku tirinta tarkiibkeedii wa huwa tarkiibka isnaadiga murakabka isnaadigaadhe wa huwa murakabka isnaadiga ma isim weeye isimkaasoo kaana ahaaday huwa isimku asaaratan jumlatan jumlo ah, fil asli saa kuu wa huwa murakabka oo isnaadigaa ah, maa isim weeye isimkoo kaana ahday wa isimku jumlatan jumlo fi lasl asalkii hore asalki hore jumlu ahaa weliba jumlo ficliya wey inta la arkay laakiin jumlada ismiyadaana qiyaasa waa banaanta iska yidhahdeen culammadu laakiin inta la arkay ee soo aroortay waxay tahay isim asalkii ahaa jiray jumla ficliya waagi hore jumla ficliyu ahaa jumladii ficliyada aheed aa kadib waxaa laga dhigay calab hmm, calamaa laga dhigay arigaas ka caydin hmm. laga dhiga wadalika misaalkii ka shaaba qarnaaha oo kale wey shaaba qarnaaha asalku waxa ay yidhaahdeen gabaar iyadoo meel dad jooga shaashkii ka dhacay hadduu ka dhacay madaxa geeskan ciraa ka muuqata geeskaanna ciraa ka muuqata shaaba waxaa ciroobay qarnaahaan labadeedii gees weeye mogta Ah. shaashkii iska saarate gabadhii magaca looga dhigo waaa shaaba qarnaaha shaaba awal ficil maadi aheed qarnaani muhanay aheed waa la idaafeeyo nuunta liidaafati loo xadfay qarnaaha ale soo ma ahaan magaceedii oo laga dhigay jaaad shaaba qarnaaha dahabad shaaba qarnaaha qaalad shaaba qarnaaha gabar hadashayba no magacaasaa loo baxshay ah, shaaba qarnaaha ala dhiiji marka asalkii wuxuu ahaa ficil iyo faacil iyo mudaaf so uma jeedid baraqa naxruhu ha nina loo baxsho baraqa waxaa iftiimay naxruhu dhuuntiisi baraqa naxruhu jaaa baraqa naxruhu ra-ytu baraqa naxruhu marartu bibaraqa naxruhu aliskari ah. hmm. marka marka ugu horeyda jumla ficliyu ahaa kadibaa magac laga dhiga wa xukmuhu tarkiibka isnaadiga xukunkiisa ana alcawaamila caamilyaalku laa tu'ahiru ma saamaydo fiihi tarkiibka isnaadiga shay-an shayna kuma saamaydo waxba kama bedesho xarakadiisii bal yuxkaa waxaa looga waramaa looga xikaayoodaa calaa maa xaalkii kaana tarkiibka isnaadiga caleyhi xaalka korkiisa uu ku sugnaa oo min min alxaalati xaala ah qabla naqli raridda lasoo raray ka horna ugu xaalo ah intaan lasoo rarin marka hore jumla ficliyu ahaa soo maaha waa lasoo rarayo ism calam ha laga dhig calamkan waa manquul intaan lasoo rarin sidii loogu dhawaaqaya loogu dhawaaqa icraabkana waa lagu qadara lilxikaayati aad leeda lilxikaayati loogu qadara lilxikaayati a loogu qadara wa xukmu xukmu tarkiibi lisnaadiyi tarkiibka isnaadiga xukunkiisa ana alcawaamila caamilyaalku laa tu'airu kuma saamaydo fiihi tarkiibka isnaadiga dhexdiisa shay-a xarakada waxba kama bedesho sidii uu marki hore ahaa marka sidaasa loogu dhawaaqa bal iska badaayo xukaa waxaa looga warrama looga xikaayoona calaa maa xaal kaana uu ku sugnaa huwa tarkiibka isnaadiga caleyhi xaalka korkiisa oo min al xaalati xaalad ah qabla naqli soo raridda ka horna ugu xaala intaan la soo rarin ilaa hadda inta lasoo rara calam laga dhigay jumlo ficliyay aheyd waa laga soo raray jumladii dhimeed calama laga dhigay intaan lasoo rarin siduu ahaa ayaa loogu dhawaaqa icraabkiina waa lagu qadara allah subxaana wa taala sal allah wsl ala ala nabiyina mxamed